alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacala alihi wasaxbihi waman ihtada bihuda wabacd ayuha alikhwa waxaynu maanta bilaabi doonaa kitaabkii saddexaad ee ka mida kutubtii culumulxadiiska ku tacalluqda ee aynu dowradan ku qaadanayno bishu maanta waxa weeyaan maalin sabtiya waa lixdi waxa weeyaan lixdii bishii lixaad soo lixdii bishii lixaad alfa arbaعmiya wa kam sita wa soo ma kun iyo afar boqol iyo lixdii afartankii hijiriga waxaynu magaaladan iyo masaajidkeenan khayrka badan masjid urashiid fi madiinati hargeysa aynu ku akrinaynaa ama ku bilaabaynaa maanta kitaabkii saddexaad aynu ka dhiganayno fanka la magac baxay culum culuum alxadiid kitaabkaasi magaciisa waxaa la yidhaahdaa tabsiru lbaadi'iin biistilaaxaati lmuxadiiin tabsiiru lbaadi'iin waa in loo iftiimiyo dadka cilmiga mustalaxa bilowga ku ah ee cilmigan hadda bilaabaya in loo iftiimiyo biistilaaxaati lmuxadihiin muxadifiinta culimadii xadiiska ereybixinadoodii ereybixinadooda kitaabkan sheekha iska lihi sidaa aragtaan waxaa la yidhaahdaa abu cabdillaahi moxamed ibn cali ibnu xisaam alfadli albacdani wuxuu ka mid yahay culimada cilmiga ku akrida dalka yaman waxaanu sheekhani dhashay kun iyo afar boqol markay hijiriyadu ahayd oo imise jir nacam sanadkiisii lix iyo afartanaad buu ku jiraa soo ma mm. taarikhda maanta mareysa alf arbacmiya miya maanta mareysa alf arbac miya sita arbiciin markay alf arbacmiya ahayd ayuu dhashay wuxuu ku dhashay magaalada riyaad waa caasimade caasimadda dalka sacuudi arabiya kadib aabihii baa halkaa markaa ka shaqayn jiray waalidkii waxa uu usoo guuray oo aabihii usoo kaxi reerkii o dhan usoo raray yaman yaman waxay degan yihiin muxaafadada macruufka ee la yidhaaha al ib ayay degan yihiin saynu sheegi doonana uu ku haya hadda macad weyn oo culumta sharciga lagu dhigto waxa waxau yihi markaan soo guurnay ayaa taqriiban afariyo toban jirkiisii alf arbacamiya arbacaash ayaa magaaladaanu deganay waxaa yimi asheikh alimaam calaamatu alyaman wa muxadiiha sheekh muqbil raximah llah ayaa yimi muqbil ibnu handi alwadi muxaadaru masaajid ku yaala magaaladan deganayn ka galay buui muxaadaradii baan xaadiray buui maalintaan muxaadarada xaadiray ayaan cilmigi iyo culimada jeclaaday buui go-aan waxaan ku gaadhay inaan sheekh muqbil ka daba tago oo aan tago xaggee damaaj oo ahayd halkii maqarka iyo fadhiga u ahayd sheekh muqbil raximah llah halkaas ayaan cilmigii ka bilaabay sheekha duruustiisii ku xidhmay arday ardaydiisii kamid a ah, waxa weeyaan uu ka mid noqday ilaa iyo oo cilmigii xasiliyey oo xifdiyey walihada sheekh muqbil raximah llah waxa uu ku sheegay sheekha kitaabkan qoray tarjamadiisa uu isagu iska qoray ardaydiisii uu tiriyey nin kamida wey ha ardaydiisii uu tiriyey ee uu sheegay inay cilmiga ku fiicaynaayeen alaba waxa weya rag cilmigii xasiliye yihiin raggii uu ku sheego ku magac dhabay buu ka mid yahay taasina waa wax weyn soo ma in sheekhaagu qiro inaad kow ardaydiisii mid ahayd fii nafsi lwaqti ardaydii cilmiga ku sheegnayd ee faa'iidaysatay ee xifdiga iyo cilmiga xasilintiisa iyo dadaalka lagu barta sidii baan u joogay buu ihi daarta la yidhaha damaaj oo aan culimmadii joogtayna wax uga baranayay ilaa aan anigu markii dambe gaadhay heer aan ka mid noqdo dadkii daartaa wax ka dhigay iyo markaskii sheekha waxa uu yidhi dhowr iyo soddon sano ayaan damaj joogay raggii damaj joogay waa garanaya markii dambe wuxuu usoo guuray muxaafadadii u dhashay oo uu ka furay machad culumta lagu barto sharciga oo ilaa maanta dhisan oo wax lagu barto sheekh muqbilan raximah ullah ilaahay jala wacalaa waxa uu isugu daray laba shay walfadlu biyadi illah khayrka iyo caddaaga iyo bixintana ilaahay baa leh ciddii uu doonana waa siiya ilaahay waxa uu isugu daray inuu noqdo caalimka ama culimada casrigan soo maray ee cilmigooda loo rixlaystay ee aafaaqda adduunka looga yimi kuwii ugu badnaa haddaanu isagu ugu badnaynba meel aan ardaydu uga soo rixlaysan markaskaa sheekh muqbil ee yeman ku yaalay ma jirin jinsiyada aan imanno ma jirin taa ilaahay waa waa siiyey sheekh muqbil waxaa kaluu ilaahay sheekh muqbil siiyey raximah allah in ardaydiisii meel kastay istaageenba ay noqdeen dad lagu intifaaco oo dadkii anfaca oo cilmigii nashriya oo sunnadii nashriya oo bidaca ka diga oo waxa weeyaan eh, noqda khayr lagu hirto iyo dad wanaagga iyo sunnada lagaga daydo ay noqdeen oo ay noqdeen meeshay tagaanba inay sidii roobka nafcigooda uu ka muuqdo ka daahiro badanaa inta buldaanta yurub qabatay ee joogtay ardaydiisii ka mid a badanaa inta ameerika iyo australia iyo dalal ka kamida qabatay badanaa inta dalalka africa qabatay maraakis laa xasra laha walaa cadad baa ilaahay ayay ardaydiisu fureen sawaan fi daakhili yaman aw fi khaarijiha beledkeenna culimada joogtaa ee maraakista ka soo aflaxday ee wax ka soo baratay yaa ka mid a ah? ashaykhu cabdallah albarbarawi asheekh axmed cabdisalaam axmedi ashaykhu abilxasan muusa tarax abu yaxya rashiid cige haaulaai almashaayikh iyo in kaloo badanba oo beledkeenna adraaftiisa joogta iyo meelo kala duuna ka mid a ah, iyo in kale oo buldaanta jaarka a ah joogta iyo in kale oo buldaan fog joogtaaba oo ardaydaa sheekha ka midi waxay noqdeen dad lagu intifaaco wa hada min fadli illahi cala ahlihi in ilaahay ardaydaadii uu barako geliyo dabadeedna meeshay istaagaanba ay khayr camiima ay horseedaan oo adigoo qabrigaaga iskaga jira ya oo waxa weeyaan camalkaagii kala go-ay ilaahay jala wacalaa waxay wanaag sameeyaanba kuu qoro hada shayun cadiim ayuha likhwa walihada bacdu ahli lcilmi waxay yidhaahdeen iyaga oo fasiraya ida maata bnu aadama inqaطca camalu ila min halaa cilmi yuntafacu bihi aw aw waladi saalixin yadcu lah aw sadaqati jaariya iyagoo a ah waladin saalixin yadcuu lahu fasiraya waxay idhahdeen weladka saalixahi kuma koobna kii aada dhashay ee sulbigaaga iyo dhabarkaaga iyo jidhkaaga laga soo jaray ee min alwaladi saalix waxaa ka mid ah lagana yaabo inuu weladkaaga saalixa kaaga fiicnaado aalib aada cilmi bartay oo cilmigii nashriyey oo ku intifaacay isagu ummaddana ku anfacay ama kitaab aad qortay oo khayr iyo cilmi iyo sunno aad dhex dhigtay oo beri lagu intifaaco oo kaa hadha soo nogto ma walihaadaba bacdu ahli lcilmi waxay idhaahdeen shaykhu lislaam ibnu taymiyata raximah llah kamuu tegin ilmo uu dhalay leesh yuu gursay shaksnaa maba gursanta ah, mid baa lagu hebel mse caruuraad leeda walaal ma guursatay maa tidhaahd ya ma garat yani wuxuu sheegayaa guurla-aanta inaana inaana lagu dhalin markaas waxay culimadu sheekh islaam ibnu taymiya raximah ilmo uu dhalay oo u duceeya kamu hadhin oo kamu tegin laakinahu taraka ummatan saalixatan tadcu low laakiin wuxuu ka tegay ummad dhan oo cilmigiisii ku intifaacda kutubtiisii ku intifaacda khayrkii uu nashiriyey iyo diintii ilaahay uu xambaaray ee uu nafya naf iyo nafiisba u huray ya waxa weeyaan ummad baa ka hadhay u ducaysa kelidii maa shekh islaam taymiya culamaa lmuslimiin kulluhum waa sidaas kaiir minhum oo aan guursanin culimadii sunnada waxay ka tegeen ummatan tadcuu lahum watadkuruhum bilkhayri wasadaad waa sidaas marka sheekhani daartaa markuu furay cilmigii lymanka uu ku dhigo waxaa kaluu ku daray waxaa kaluu ku daray in uu cilmigii alifo oo kutub qoro kutubtiisa kitaabkan baa ka mid a waxaa ka mid a kitaab uu ku sharaxay ikhtisaaru culimi alxadiis oo ibnu kaiir leeyahy waxaa ka mid a kitaabka caanka wada aragteen fatxu lcalaam fii shari esh fii sharxi buluuqi ilmaraam kitaabka uu ku sharxay buluuqulmaraamka fatxucalaamka waxaana uu ka mid ahaa ardaydii ku sheeganaa markuu cilmiga dhiganayey xifdiga ee kutubta xifdinayay riyaad saalixiin buluuq lmaraam iyo kuwa lamidka ah alfiyat lciraaqi iyo ku lamidka sidaan idiin sheegayna cilmi waa waxaad waa waxaad hesha waa waxaad xifdida marka kitaabkan sida uu sheegi doono waxa uu ugu talagalay in alabatulcilmiga uu wax u dhigayo ugu horeyn iyo ciddii kale muslimee ka faa'iidaysanaysa sideenna in uu ugu soo dhoweeyo cilmu musalax alxadiid ama cilmu lxadiid waay kitaabkan tafsir lbaadi'iin miisaan dhowru leey o kitaabkani miisaad dhowra ayuu leeyahay miisaadkiisa waxaa ka mid a ah ama mumayizaadkiisa waxaa ka mid a ah inuu sahlulcibaara uu yahay cibaaradiisu waa fududa oo kitaabka cibaaradiisa inaad fahanto wakti kaaga baxayo ee u baahan inaad dictionaries daba sido ya oo alfaadiisa aada midhmidh maaragtay marba mid u qaamuuska u eegto iyo kitaabka cibaaradiisu ay tahay cibaara qariiba lilfahmi wa lilxifdi way kala duwan yihin soo ma taasi waa mid waxaa kale oo miisaadka ama mumayizaadka kitaabkan uu leeyahy ka mid ah kitaabkan hadduu ardaygu mustalaxa ka bilaabo wuxuu kaga filaanayaa manduumat albayquniya inuu ka darsi ahaan u dhigto waayo bayquuniyadu waxay xambaarsanayd iyo dheeraadba way way ku jiraan idan su-aal baa isweydiin karta haddaa maynu bayquuniyada iska dayno oo sheekh saa ka bilowna waynu u qasdinay inaanaynu sidaa yeelin sababtu tahay waxaynu ku talagalnay bayquuniyada oo aynu u akhrinayba in ardayga taalibu cilmiga dowradan ka baxa berri aanu is odhan bayquuniye maa dhiganin maadaama aana talaqi lahayn ha dhigin ama marka la dhaha mustalax maxaad ka dhigata ui anu ma dhigan ogareey aniga bayquuniya mustalaxa laga bilaabi jiray kuwa ku helay maxay haayeen ya taasina aanay dhicin qaradka kale inu bayquniyo dhigna waxay ahayd inay tahay fududahay kooban tahay inay tahay marka aad xifdido marka marka aad meelahaaga iska joogto dee intaad wax kale ku geeraari lahayd iyada aad iskaga geeraarto oo ku celceliso oo waa kaas anigi idiin sheegay dee nin alfiyat bn malik geela ku raaca soo ma wax galabtii markuu caraabinayo dhowr boqoloo beyd ka saaray ya geeliisina iska caraabsanaya marka kitaabkani sababta aynu dib ugu dhignay waxaa ka mid ah waxoogaa tawasuca yacni masaa'il marka hore inuu usuusheeda haysta ardaygu u baahan ayaa ku yaalla oo waad arki doontaaye intii aynu soo dhiganay wax ka dheeraadoo badan baad arki doonta marka macluumaad waxaa ku yaalla u baahan marka hore in asaas kuu dhisan yahay guriga leban baa la dhigaa guriga sees baa la jeexaa seeska marka la jeexa seeskaasaa la dhisaa seeska marka la dhisaa inta kala iyadoo lakala kala horaysiinayo la dul saaraa soo ma marka macluumaad waxaa ku yaala u baahan inuu ardaygu asaas hore haysto saasaynu dib ugu dhigna mumayizaadka kitaabkan waxaa ka mid ah istilaaxaadkii muxadisiinta markuu sheegayo waxa uu dooranayaa istilaax kasta fi lghaalib اlaglab waxa uu dooranayaa yani tacriifka uguna kooban uguna raajixsan maaragta tacriifka ugu kooban uguna raajixsan si kale haddaan idhaahdo tacriifka ugu qawisan ee jaamic ah ee wixii loogu talagalay ururinaya ee maanica ee wixii loogu tala wixii aan loogu talagelin bixinaya kitaabka aqlabkiisu waa sidaas qad tuujad fiihi mulaaxada wa mulaaxadatayn aw mulaaxadaad qaliila waay taasina iyana waa miizo oo iminka markaynu bayquniya dhiganaynay meelaha qaar baynu tacliiqinay soo maha oo nidha hada waa kayru raajix ama hada waa qowlun marjuux ama hada waa qowl keyr saxiix saa aynu nidhi soo maha halkan taa inuu ka ilaaliyo ayuu mualifka isku dayay hada shayayn mumayizaadku kitaabkani leeya kitaabka gudihiisa waxa ku jira nuquul qiimo badan nuquul hadallo laga soo rarayo culimadii cilmulxadiiska ku sheegnayd ee culimada ku ahayd ama kutub ka aliftay ee iyaga baabkan loo daba fadhiisanayey ee muxadisiin la odhan jiray ayaa nuquul laga soo naqlinayaa kutubtoodii iyagii magacaantoodii baa la sheegayaa taasna macneed waa maxay ardaygu isagoo isagoo kitaabkan akhrisanaya si aan mubaashir ahayn wuxuu baranayaa culimadii fankan iyo iyo iyo kutubtii fanka iyo kutubtii fanka ayuu u baranay taasina waa man waa martabad isku xidhaysa ardayga daalibucilmiga ee hadda kitaabkan caalimka mucasirkaah uu qoray ee aynu dooranay dhiganaya iyo culimadii fankan aimada ku ahayd oo ku sheegnayd ayaa laysku xidhayaayo waa jaranjaro loo laysku baranay sa wax fiican ma markaas waxaa lagu sheegayaa hebel baa sidaa yii hebel baa sida madhabkaa waxa qaba hebel iyo hebel iyo hebel eh, naqligaasi wuxuu ku yaallaa kitaab hebel caalimkaasi wuxuu yihi sidaa wahaakada halkaana maxaad ku fahmaysaa inaanu cilmi musalaxulxadiis ahayn cilmi mucaasiriinun ay eh. inuu cilmi kutub iyo masaadir iyo culimo iyo aimo la yahay soo ma hay nacam mumayizaadka kitaabkani ayay taasina ka midta oo safxad kastood furto waxaa ku yaalla naqli cala sabiili mihaal haddaad safxadda saddexaad furto hadda maxaa ku yaalla waxaa ku yaala qaala alxaafid ibnu xajar raximah llah fin fi nukat cala culuumi اlxadiis ayib haddaad ta ku xigto furto waxaa ku yaalla laba jeer qaala bnu jamaacata ashaaficiyu raximah llah fi lmanhal rawiy wahaakada waxaa safxadda ku xigta ku yaalla qaala alxaafid ibnu xajar fii nushat nadar marka aimadii xadiiska safxada toddobaad waxaa ku yaalla qaala imaam tirmidi raximah llah fi sunan wahaakada wahaakada idan taasina waa manqabo iyo miiso uu kitaabkani leeyahy waxyaabaha aan kitaabkan u dooranay ee mumayizaadkiisa ka mida ee aynu marxaladan isaga ugu dooranay inaynu ka horreysiino kutubta isaga ka kooban deedna isaga aynu aynu ku xigsiino mustalax kasta ama erey bixin kasta oo uu sheego markuu sheego tacriifkeeda iyo qeexideeda iyo xadk xadkeedii saxda ahaa ama raajix ahaa ama aladii istaqara calayhi ahlulcilmi markuu sheego wuxuu ku xigsiinayaa miaal halkaana fi lkutubi lula amila ayuha likhwa kutubtii hore miyayn ku hayn mial lilxadiis saxiix mial lilmawquuf mial lilxadiis lmudarib mial lilxadiis lmacluul aw lmucal mial lilmudraj amiladaasi kutubtii hore waxaynu afkeena ka sheegna mooyaane miyo ku taale waxay ka mid tahay asbaabtaynu u dooranay waayo maxaa la yidhaahdaa wabilmiaali wabilmithaali yatadixu almaqaal hadalku waxaa lagu fahmaa uu ku caddaadaa marka mithaal iyo tusaale lagu siiyo oo laguhaa tusaalihiina waa kan qaacidadiina waa tan wax kastoo qaacidadaa shamliya tusaalahaasoo kale la mid noqonayaan oo la xukun noqonayaan nacam ayuha ikhwa waxaa miisaadka ama mumyazaadka kitaabkan ka mid a inuu yahay kitaabun mukhtasar waa kitaab kooban oo gebigiisu waa sagaal iyo konton safxadood koobnidiisa wuxuu ku darsaday waa kitaab aada u shiilanoo cilmigan intiisii lafdhabar tahayd ay ku taallo oo ay oo u noqon kara miise kale weeyaane oo noqon kara martabad kutubta mutawalkaa ah aada uga gudubto sidaas ayaynu u dooran waadix ayuha alikhwa fajiza allahu mualifahu khayr aljaza wahabatana allahu waiyahu cala sunna cala alislaami wasunna ilaahayna jala wacala ajarkiisa hawli billah hawli billah mumayizaadka uu kitaabku leeyahay darteed ayaynu markii labaad kitaabkan aynu ku dhigaynaa dowladda oo dowladii hore waa lagu dhigay hay marka muxuu ka mid noqon doonaa kutubta ay wadaageen ardaydii hore iyo arday lodkii hore iyo lodkii labaad ee min kutubi esh ee min kutubi musalaxiiska kutubta idinku la infiraadeen labadii kitaabe hore ka mid a ah iyaguna kutub ay leeyihin infiraadeen ba jirta oo ka mid yahay atadkira fi culuum xadii ibn mulaqi haay marka waa sidaas waay wayna dhacdaa in kutubta qaarkood intaasoo jeer dee lagu celiyo oo la dhigo qiimaha ay leedahay darteed marka mumayizaadkaas ayuu kitaabkani uu leeyahay waad la soconaysa <clears throat> keentayna inaynu doorano waxaynu carabka si kooban u marinaynaa muqadimada mualifka laakiin hal shay baan kuusii sheegaya mualifku xafidahu llahu wa nafaca bina wa bihi wa baaraka lana walahu fi cumrihi wa cilmihi waxa uu muqadimada ku sameeyey waxaa la dhaha baraacat listihlaal gogol dhig fi gogol dhigga inaad ku tafanunto muqadimada waa maxay waa gogol maxaa muqadimo loogu bixi shayga lasoo wado ayay ka soo horeysaa maxaana qaaliban lagu sheegaa waxa lasoo wado hay marka culimadu waxay dhahan muqadima waa tii la hormariyey waxaan jira muqadama waa tii lasoo hormariyey haddii deelka la kordhabo muqadimana waa tii iyadoo hormartay ee intii kale ka horeysay marna waa ism faacil marna waa ism mafcuul ma kala taqaanaan horta ya naxwa halkan ku rugteen soo maa ya waay muqadimat lmualif gogol dhigii mualifka wuxuu wuxuu mualifku sameeyey baraacat istilaalka iyo iyo muqadimada sida uu aada ugu tafanunay ama u qorxiyey wuxuu sameeyey muqadimo ilaahay ugu mahadnaqaayo rabbigii jala wacalaa uu maaragtay ku ammaanayo laakiin uu ku dhex guray aqsaamtii culumulxadiidka asmaadoodii ya bal hadda dhegeyso aamdu mahad alxamdu mahadi sheekhu bismi illahi raxmaan raxiim ma qorin culimadu basmalada in lagu bilaabiyo xamdalada kutubta waa maxay waajib ba mise waa sunne waa hmm. ah, mustaxab soo ma waa mustaxab xadiiska sheegaya in qofkii basmalada ama xamdalada ka tagaana eh, camalkiisu ama abtariya ama aqtaca yahayna fiihi kalaam soo ma waa sheegay alxamdu mahadi lilaahi ilaahay ba usugnaatay rabi lcaalamiina alxamdu mahadi lilaahi bay usugnaatay mahad mutlaqa mahad kaamila mahad aan qeyd ku xidhnayn ilaahay baa iskale rabbi alcaalamiin cid kastoo alla ka soo hadhay haddii wax khayr uu sameeyey iyo ixsaan iyo wanaag lagu mahadiyo mahaddaasi waa maxay waa eesh waa muqayid waa muqayid rabbi alcaalamiin allaha caalamiinta rabbigood ah ee abuuray ay addoommo u yihiin ee ay waajib tahay inay caabudaan alladii allihii wasalanii igu xidhiidhiyey binicamihi nicamkiisa kala duwan wasalanii wuxuu igu xidhiidhiyey allahaasi binicamihi oo igu deeqay oo isdaba joog oon iga go-in binicamihi nicamkiisii fara badnaa ee kala duduwanaa halkaa muxuu ku tilmaamay aleesh almawsuul allatii nicamkaasoo lam tanqaic aan goyn canii aniga aan iga goyn darfata caynin ilburiqsina aan iga goyn halkaana muxuu ku tilmaamay nicamka ilaahay in wax inqiaaci aani ku jirin ya laysa fiiha munqaicun sawmaarti wa rafaca canii ilaahay allihii iga rafciyey ee iga dulqaaday aljahla jaahilnimadii iyo garasho la-aantii iyo walgaya lumidda allihii iga badbaadiyey bifadlihi igaga rafciye igaga badbaadiyey iyo waraxmatihi naxariistiisa bifadlihii ayuu igaga rafciyey iyo waraxmatihi buu labadaana igaga rafciyey jahli iyo ay ayigu waa dalaalada iyo baadida iyo bidcada halkaana marfuucii buu ku tilmaamay soo ma waa waqafanii itusay ee iwaafajiyey ee igu joojiyey calaa saxiixi lmuctaqadi muctaqadka kiisi saxda ahaa almawquuf soo ma wa jacalanii iga dhigay muctaqadkaa saxdaa markuu alla iyo tawxiidki iyo xaqii rasuulku la yimi markii allah uu igu itusay wa jacalanii iga dhigay min ahlihi ehelkiisii almusaanidiina lahu taageerayay ee difaacayey ee ilaalinayey ee dhigayey ee dhiganayey ee nashrinayey alkaana muxuu ku tilmaamay almusnad soo ma waqaaca canaa allihii naga jaray ayaa mahadleh shubahaata almudiliin kuwa lumay shubahaadkoodii kuwa la lumiyey shubahaadkoodii alwaahiyati ee liidatay iyo walmucdalati tii meel loo raacaan lahayn ya allahaasaa mahadleh qaaca cannaa muxuu ku tilmaamay maqtuuci shubahaat almudiliin alwaahiya wlmucdalana alwaahi waa nooc xadiiska ka mid ah almucdalna waa nooc aan waacdii ka mid mucdal waa shay adkaaday oo meeshii loo raaca la waayey wa arsala calaynaa allihii ku shubay dushayada alkaraamaata walixsaan samafal iyo wanaag allihiina siiyey ayaa mahad haw qaadan inuu sheekhu ku leeyahay karaamaad baanu leenahay naga daahiray oo karaamaad sheeganaya sa haw u qaadan ee wuxuu leeya ilaahay karaamaadku nagu shubay waxaa ka mid a dee sunnadii iyo diintii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam iyo alixsaana samafal halkaana mursal buu ku tilmaamay wasalsala dalika intaasoo dhanna ku xidhiidhiyey wasalsala dalika calaynaa allaha intaasoo dhanna waxa weeyaan ku xidhiidhiyey bimaa shay ku xidhiidhiye nadcufu can shukri rabbina caley shay haddaanu isnaano ka mahadnaqa aanaanu ka mahadnaqi karaynin allaha taana ku xidhiidhiyey ayaa mahad ku timaam ilaahay si yaab qabtu ugu mahad celiyey soo ma waashhadu waxaan qiraya an laa ilaaha ila allah ashhadu an laa ilaaha ila allah waxaan qiraya an laa macbuuda bixaqin inaanu jirin mid xaq lagu caabuda ila allahu ilaahay mooyaane dalika biana allaha huwa alxaq wa ana maa yadcuuna min duunihi lbail wa ana allaha huwa alcaliy اlkabiir waxdahu xaaluu ilaahay kelidii yahay oo cibaado kelidii uu leeyahay oo aan cidina waxba lalahayn uu kelidii daatadiisa kelidii u yahay oo alla cid la masa ahoo lamidi aana jirin laa shariika lahu cid alla wax la wadaagta aana jirin waa kalimatu tawxiid kalimatu tawxiid sida sunnada ay waxa marka khutabka laga sheegayo ama maxaafisha laga akrinayo inaad tiraa waashhadu an laa ilaaha ila allah oo aad ifraad isticmaasho oo aanaad odhanin wanashhadu leesh mm. mm. qofku tiisuu ka hadli karaa dadka kale iimaankooda mutaalacan karaa inuu sax yahay iyo inuu yahay muu sheegi karaa ayib fi ishkaal ayuha alikhwa oo sawka nebigu yidhi in alxamda lilahi naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruhu wanacuudu billahi min shuruuri anfusina min sayiati acmaal soka nabigu jamca isticmaalay nacam halkaasi ka shitanta ganaad maanta nacam nabigu saa wuxuu yihi tacdiima linafsihi wahuwa mucadam haye taasi waa jawaab haye haddaad eegto istiftaaxa nebiga calayhi isalaatu wasalaam nebigu markuu shahaadada u yimi iyada lafteeda u ifraadiyey iyada lafteeda u ifraadiyey waay jawaab kale ayay ahlucilmiga qaarkood ishaareen oo ah rasuulku sala allahu alayh wasalama lahu ma laysa ligayrihi sala allahu alayh wasalam soo ma waayo isaga waxyibuu wax badan alla ugu sheegay soo ma hahe khusuuska shahaadada shahaadadaynu ka hadlayna ama alfaadda kale sida ilaahay baanu mahadinaynaa ilaahay baanu shar o dhan ka magangelaynaa muslimiin o dhami waa siday sameeyaan soo ma ya markaas kuma taalo halkaasi wanashhadu an laa ilaha ila allah kumay soo aroorin markaa saasaas saas saasay ahlulcilmigu u tilmaameen washhadu an laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lahu alladii allihii baan shahaadada xaqa u qiraya yajibu calaynaa ay nagu waajib tahay an nucalliqa quluubana quluubtayda inaanu ku xidhna bihi isaga ku xidhno halkaana muxuu ku tilmaamay washhadu waxaan qiraya ana muxameda in nabiy llaahi muxamed sala allahu alayh wasalam cabduhu yaya warasuuluhu rasuulkiisi uu yahay sal llahu alayhi sal llahu alayhi sal allahu wasalam caleyh ilahay ha ku darajadiisna koraha u qaado nabigeena aleyh salaatu wasalaam nabigeena wuxuu u jamciyey sheekhu laba sifo cabduhu warasuuluh ikhtidaan binabiy aleyh salaatu wasalaam oo nabigu aleyhi salaatu wasalaam waxaa labadaa sifo loogu jamciyey so loo tilmaamo laba ma laba laba arimood si loo tilmaamo inuu nabigu aleyhi salaatu wasalaam addoon yahay oo aanu uluhiyo iyo iyo xuquuqdeeda aanu waxba kulahayn banaanayna inaan la caabudin saa awgeed baa nebiga maxaa loogu tilmaamay inuu yahay cabdi ilahi wuxu uhi subxaana aladii asraa bicabdihi leyla ha rasuulkeenana maxaa axaadiista ku ansaxday nebigu markuu atixiyaadka dadka baraayay wa ashhadu ana maxameda cabduhu wa rasuuluh saa awgeed baa culimadu waxay idhaahdeen waa nebi maxamed waa cabdun waa addoon addoommada oo dhan ugu sharaf badan oo falaa yucbadu la caabudi maayo laysa lahu min aluluhiyati wa xuquuqiha shay waxba kuma laha warasuulu maxaa loo daba dhigay warasuulu waxaa loo daba dhigay si loo caddeeyo inuu khalqiga inta kale uu dheer yahay maxay nebigu alay isalatu inuu khalqiga ka fadli badan yaho risaalada uu dheer yahay oo ka fadli badan yahay oo uu risaalada dheeriyay allahuma ilaa khalqiga o dhan inuu risaalada dheeriyay ilaa ciddii risaalada sidiisoo kale la wadaagtay mooyaane waxaanaynu sheegnay rasuulka sal allah alayh wasalama dee inuu adoommada khalqiga ilahay ugu fadli badan yahy saa ogeed baa labadaa loo jamciyay saa ogeed ba culimadu waxa cabdun falaa yucbad warasuulun warasuulun falaa yukadab falaa yukadab tacbiir kale cabdun falaa yucbad warasuulun yusadaqu falaa yukadab falaa yukadab wacala saxaabati salaantaasi salligaa iyo salaantaasi saxaabadii ha guudkooda ahaadaan ajmaciina dhammaantood wa calaa man tabicahum iyo ciddii ku raacday biixsaanin ku raacday ilaa yowmi ddiini ciddii wadadoodii ixsaan ku martayna salaantaa iyo salaadaasi guudkooda iyagana ha ahaato halkaana wuxuu inoogu sheegay saxaabada iyo taabiciintii oo macrifadoodu ay ka mid tahay min ulumi min culuumi anwaaci alxadiid ama bacdu intaa kadib miya fa ina cilma alxadiisi cilmiga cilmi xadiis la ydhaha min ashraf lculuumi buu ka mid yahay culumta kuwooda ugu sharaf badan buu ka mid yahay mxua maxaa siduu noqday min ashraf alculuum waa lima fiihi waxaa ku sugan ee ah min khidmati sunati lmutaharati sunadii nebiga ee dahirnayd shaqada uu u shaqaynayo iyo walkashfi idan cilmigani wuxuu sharaftiisa ka keenay cilmiga uu shaqaynayo xadiisu rasuuli lahi sal allah aleyh wasalam soo ma ayib wlkashfi lima fiihi wixii ku sugan buu min ashraf alculuum u yahay oo min khidmati sunati nabawiya sunadii nebiga sala allahu aleyh wasalama shaqada uu shaqaynayo uu khidmaynaya iyo wlkashfi lima fiihi waxaa ku sugan ah min alkashfi faydid la faydayo can saxiixi lxadiisi xadiiska kiisii sugnaaya saxiixa ahaa iyo wasaqiimihi kiisa kiisa waxa weeyaan aan saxiixa ahayn ee daciifka ah idan saxiixu lxadiisi wasaqiimi waa laba nooc oo min anwaaci eesh cilmuxadiis cilmulxadiis waxyaabaha muhiimadiisa kutusinaya waxaa ka mid a ah, waa cilmi lagu kala garto oo lagu kala saaro maxaa nebi maxamed ka sugan maxaanse nebi maxamed ka sugnayn sala allahu aleyh wasalam wadhabi ay welimaa fiihi iyo waxyaabaha ku sugan ee ah ee ay ka mid tahay wadhabi ay walimaa fiihi min adhabi iyo waxyaabaha ku sugan ah ay ka mid tahay difaaca la difaacayo can sunati rasuuli llaahi sal allahu alayh wasalama sunadii rasuulka laga difaacayo maa laysa minha waxaan ka mid ahayn laga difaacayo oo waayo oo wax badan oo nebiga sal l sunadiisi ka mid ahayn bay dad badani isku dayeen inay ku dhejiyaan ama ka mid dhigaan ama dadka moodsiiyeen inay sunadii rasuulka sal allahu alayh wasalam tahay iyadoo aan sunadii nebiga sal allahu alayh wasalam iyo hadyigiisi ka mid ahayn suurtagal maaha qofku inuu ogaado maxaa nebi maxamed ka sugan sala allahu caleyh wasalama maxaa saxaabadiisii ka sugan maxaa sunno iyo hadigiisii ah iyo ariiqadiisii iyo diintii alla ku soo dejiyey ka mid ah maxaan ka mid ahayn ilaa inuu cilmigan barta mooyaane ilaa inuu cilmigan barta mooyaane ayib suaal cilmigani ma cilmi mubtadaca oo aan waktigii nebiga jirinba mise waa cilmi watigii nabiga jiray si kale haddaan su-aashaa idha cilmigani ma cilmi saxaabadii rasuulku sal allahu aleyh wasalam ay yaqaaneenba mise maaha cilmi ay yaqaaneen waa cilmi dabadood la ibtikaaray oo la keenay su-aashaasi waxaynu kalaam mufiida ka odhan doonaa darsigeenna kan ku xiga faxariyun waxa mudan faxariyun waxa la gudboondhe faxariyun waxa la gudboon oo mudnaan in la siiyo mudan faxariyun waxaa la gudboon biaalib lcilmi ninka aalibulcilmiga an yatacalama hada alcilma inuu cilmigaa barto wa yakuuna inuu cilmigan barto cilmi musalax alxadiid ama cilmi lxadii cilmi lxadiidi nabowi hay inuu barto waan yakuuna iyo inuu ka mid noqdo an yakuuna inuu ilmi an yakuuna inuu noqdo ay hada alcilmu cilmigan inuu noqdo min axrasi maa yakuunu cala tacalumihi wa an yakuuna iyo inuu noqdo cilmigani min axrasi maa yakuunu calaa tacalumihi waxa uu barashadiisa ku dadaalayo waxyaabaha ugu mudnaanta badan ama inaad tiraa wa an yakuuna inuu aalibulcilmigii noqdo min axrasi maa yakuunu ala cilmigan inuu ka mid noqdo min axrasi maa yakuunu calaa tacalumihi waxa uu aalibulcilmigu aadka ugu dadaalayo barashadiisa inuu ka mid noqdo leesh lianna caqiidatana maxay l caqiidadeenna iyo wixii ay tahay inaynu aamino iyo wadiinana diinteenna iyo wixii ay tahay inaynu ku dhaqanno iyo wacibaadaatanaa cibaadaadkeennu tukhadu waxaa laga qaataa min kitaabi rabbina rabbigeen kitaabkiisa kariimka ah iyo min sunati nabiyina muxamed sal allah aleh wasalam iyo hadyiga iyo sunadii nabigeena calayhi salaatu wasalaam ee asaxiixati nebiga ka sugan maadaama sunada nebiga ee cibaadaad ku dhisayso sunada nebigeed diin ku dhis ka dhiganayso sunada nebigeed caqiide ku dhisayso ay u baahan tahay inay nebiga ka sugnaato aada u baahan tahay dee waa inaad barataas cilmigii lagu baranayay qaabka ay nebiga uga sugan tahay ama inay nebiga ka sugan tahay iyo inaanay ka sugnayn waadix waay waxay culimadu idhahaan qofka daliishanaya qur-aanku wuxuu u baahan yahay hal shay wuxuu u baahan yahay wajhulistidlaalka uu aayadda qur-aanka u daliishanaya inuu sax yahay soo ma waayo dad badan baa aayaad qur-aan u daliishaday qaabaan qaabaan saxay waa kuwa salafka qaarkood yidhi maa min mubtadicin ilaa wayastadilu calaa bidcatihi biaayatin min kitaab illah mubtadic kasta nin mubtadici ma jiro ilaa bidcadiisa wuxuu isku dayaha inuu u daliishado aayad qur-aan qur-aanka oo sidii sidii ay ahayd in loo daliishado si aan ahayn loo deliishadana waa min asbaabi dalaali kaiiri min alfiraq ama kul lfiraq firaqa lumay waxyaabaha ay ku lumeenna waxaa ka mid a inay qur-aanka qalad u deliishadeen ma garat muctazila maxay qabaan iyo jahmiya qur-aanku inuu makhluuq yahay soo ma qur-aanku inuu ka mid yahay min makhluuqaati aayad aayad qur-aan deliishadeen min makhluuqaati illahi caza wajal inuu qur-aanku ka mid yahay waxaa ka mid ah aayaadkay daliishadeen aayadda inoo iman doonta maa yaatiihim min dikrin min rabbihim muxdain ila stamacuuhu wahum yalcabuun muxda waa bimacnaa makhluuq bay dhaheen laakiin culamada islaamka waxay sheegeen inay aayadda siday u fahmeen halata idan qur-aanka markaad daliishanayso maxaad u baahan tahay wejhul istidlaalka aada u daliishanaysaa inuu maxay yahay saxiix wa kam min mubtadicin dalla can ariiq bisababi suui fahmihi liaayati min kitaab illahi jala wacala waa hagaag maxaad ku gara sideed ku garanaysaa wejlistidlaalkaasi inuu saxyahy cilmi dhan baa loo dejiy maaa la dhaha maxaa la dhaha cilmi usuuli alfiq nacam kadalika qofka sunada nebiga sal allahu alay slam deliishanayaana wuxuu u bahan yahy laba shay wuxuu u baahan yahy inay sunadu sugan tahay inuu horta sugo hubiyo sunada nebiga laga sheegay horta ma suganta nebiga ma ka suganta iyo inuu wajul istidlaalkeedu inuu sax yahay wejiga aad u daliishanaysaan inuu sax yahay leanna qur-aanku dee hubuutkiisu waa bitawatur soo ma sunatu rasuuli llahi sala allah alay slam mutawaatir iyo hayr mutawaatirba way leedahay soo ma idan waxaad u baahan tahay inaad sunadaasi haddii aanay mutawaatiro ahayn inaad ogaato hal hiya haabitat can rasuuli اllahi sala اllahu alayh wasalama uma ida calimta hubuutaha laabudda inaad wejhul istidlaalkeeda saxdo waadix ikhwaan saa ogeed bu shekh saa ku yidhi لأن عقيدتنا وديننا وعباadاتنا تؤخذ من kتاب ربنا ومن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الصحيحة نعم waqad wafaqanii allahu jala wacalaa ilaahay wuxuu i waafajiyey jalla ilaahay weynaa oo wacalaa sareeye ilaahay daatan khalqigiisa waa ka sareeya qadaran wa sharafan wa makaanatan wa mansilatan culuwiga ilahay waa culuw lqadri wsharaf iyo culuw daat soo ma iyo culuw addaat wqad wafaqanii allahu jala wacala ilaahay wuxuu waafajiyey lijamci muhimaati culuumi lxadii lijamci muhimaati culuumi lxadiid cilmiga culumuulxadiis laydhaa intiisii muhimka ahayd inaan jamciyo bisuuratin qaab aan jamciyo mukhtasaratin kooban oo lilbaadi'iina aan ugu talagalay kuwa bilowga ku ah fii hada alfani fankan fii hada alfani cilmigan funuun lcilmi maxaa looga jeeda cilmiga noocyadiisa kala duwan baa loo jeeda ya mm. samaytuhu waxaan ku magacaabay tafsiir albaadi'iin bimusalaxaati almuxadisiin waay <clears throat> mushaarakata minii xaalo ay iga tahay ku darsi aan ku darsanaayo aan wax ku darsanayo lijuhuudi lmuxadisiina muxadisiin dadaaladoodii iyo iyo iyo geedi geedigii qiimaha badnaa ay cilmigan iyo diintan ku ilaaliyeen ayaan wax ku darsanaya wahiyo iyadu mushaarakatun waa wax ku darsi yasiiratun kooban oo yar laakiin nafcigeedu waa badanya insha allah arjuu waxaan rajaynaya waa mushaarako yasiiro arjuu aan rajaynayo an yanfacanii allaahu aan arjuu aan idi diilaysanayo aan damacayo an yanfacanii allahu inuu ilaahay igu anfaco bihaa iyada yowma ddiini maalinta qiyaamaha ilaahay la sortaago iyadoo la qaawiyey oo la qatan yahy oon waxba la sidaynin inuu ilaahay camalaan ku intifaaca iga dhigo waa mushaaraka yasiira oon rajaynaya in ilaahay maalintaa igu anfaco waasalu llaha ilah waxaan weydiisanaya almanaan allaha minada badan allaha gallada badan alwahaab ee deeqsiga waxaan weydiisanaya ee khayr oo dhan hibeeya isagu iyo cid siiya isagoon abaalgud ka rabin alladii allahaasoo laa ilaaha illaa huwa caza wajala cidaan isaga ahayno xaq lagu caabudaa aanay jirin waxaan weydiisanaya caza ilaahay sharaf badnaayo wajalla weynaaye an yubaarika lii inuu ii barakeeyo fi hada alkitaab kitaabkan inuu ii barakeeyo inuu ii barakeeyo oo ilaahay barako geliyo barako wa an yajcala lahu lqabuula ilaahay inuu mid la aqbalo oo muslimiintu ay iga aqbalaan oo kala dhigtaan oo ku intifaacaan oo diraasayaan ka dhigo waan yanfacanii bihi ilaahay inuu igu anfaco wayanfaca bihi lislaama walmuslimiin islaamkaiyo muslimiintamana uu ku anfaco bimanihi isagoo ilaahay galladiisa ay galladiisii tahay iyo wa karamihi deeqdiisii iyo wa ixsaanihi samafalkiisii waa inagaas inagoon mualifka garanaynin oo aan wax xidhiiri inaga dhexaynin de halkaa maanta ku akrisanayna soo ma fanarjuu in ilaahay jala wacalaa dacwadaa ka aqbalay oo maanta idinkoon garanayn oo aanu idin garanaynin aa berri aafaaqda ula kala kici doontaan oo aad dadka cilmiga ku yaalla ku anfici doontaan fa yakuunu lakum lajru awalan oo ajarka idinku uga horrayn yeelan doontaan wa lahu lajru haaniyan isaguna ajarka taaliifka iyo jamcinta iyo waxa weeyaan fududaynta uu yeelan doono soo ma wahaakada ayuha اlkhwa kam min cabdi saalixi min cibaadi اllahi caza wajal oo ka tegay mualaf musanaf kooban fajacala allahu lahu fiihi اlbaraka deedna ilaahay barake u geliyey faaara fi laafaaqi faaarat bihi fataarat bihi aydi اطulaab fi اlaafaaq washaraxahu ahlu اlcilm ahlulcilmiga sharaxeen la kala qaatay la kala dhigtay wamaa manduumat lbayquniyati cana bibaciida soo ma hay shalay anoo meel fadhiya baa waxay soo martay manduumat lbayquniya oo khad qadiima ku qoran oo laba safxadood ka kooban oo sida loo qurxiyo aada yaabayso oo loo dabdiyey oo khadkaasi laga yaabo in la qoray boqolaal sano ka hor in la qoray laga yaabo subxaan allah markaasa waxaan ka yaabay sida iyadoon daabacnayn farta quruxda badan ee masbu madbuudka ah ee aan xataa xarakadeedii in la jabiye laga ilaaliyo ay ugu qoran tahay ayaan aada iyo aada uga yaabay muxuu ilaahay u mahadnaqi lahaa naadimkii lahaa hadduu maanta ogaya halkii gaadha iyo inta ku intifaacda laakiin waxaad ogaataa haddii aanaynu inagu garanaynin in rabbigii garanayo oo aanu ag ilaahay agtiisa majhuul ka ahayn ee ilaahay agtiisa macruufuu ka yahay oo ajarkiisu meel allaala meeshuu adduunka kaga aasayey ugu tegaayo qiyaamahana isagoo mawfuura la siinaayo oo ku farxi doono biidni illaahi tabaaraka wa tacala cumar khadaab baa saxaabada qaar u yimaaday markaase waxay ku yidhaahdeen jihaadkii aanu meel meelheblaayo ka galnay waxaa nagu jiray nin aanaanu garanaynin oo gaala sukuumay oo midhba ka reebin laakiin cidi garanayso ninkii waana laysla wada arkay ninkaasi gaala uu ka fadhi buuxsan ya sutiduu qabta wuu sukuumay ilaahayna muslim waa ugu hiiliyey ninkaasi siduu siduu u dagaalamay ee islaamka ugu nusreeyey gaalo u laayay gamta uga saaray waa laga yaaba laakiin warka waxaa cajiiba ah inaan la garanaynin oo aan wejigiisii laga boganin ama wejiga u xidhay cumar khadaab radia allahu canhu wuxuu yihi kalimatan cajiiba in kaana cumaru laa yacrifuhu farabu cumarin yacrifuhu in kaana cumaru laa yacrifuhu farabu cumara yacrifuhu ama farabu cumara laa yajhaluhu soo sax ma marka in ilaahay jala wacalaa cumriga barake kuu geliyo oo awlaadda barake kuu geliyo oo ehelkiiyo xaaska barake kuu geliyo oo waxa weeyaan kutubtaad qortay barake kuu geliyo oo duruustii aad dhigtay barake kuu geliyo oo ilaahay kaa aqbalo oo ilaahay cid kaa naqliso oo cilmigii kaa reebto ku siiya wa min fadli illaahi cala lcibaad in badanoo culimaa baan aan helino weyday aimada waaweyn ee sheegan waxaa ka mid a rag cilmiga laga la mid ahaa imaamu shaafici iyo imaamu axmed iyo imaamu maalik iyo aimada lamidka ee maanta madaahibta yeeshay laakiin bal waxaa ka mid a ah culimo laga fadili jiray kuwaas oo la odhan jiray hebel maalig wuu ka cilmi badan yahi laakiin aan maanta madhab cilmi madhab fiqiya lahayn leesh siduu imaam maalig arday u helay imaam shaafici arday u helay ee cid uga shaqaysa madhabkiisiiyo u naqliso oo u helay ayaan u helin wa arzaq kama qultu lakum qadiiman ayuha alikhwa subxaanaka allahuma bixamdik laa ilaha illa anta astaqfiruka watuubu ilayk